alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira xadiidka boqoliyo lixyo lixdan can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ida maata axadukum fainahu yucradu calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiy can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ida maata axadukum hadduu midkiin dhinto fainahu yucradu calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiy fainahu yucradu calayhi waxaa loo bandhigayaa korkiisa maqcaduhu makaanu fadhigiisa loo bandhigayaa bilghadaati subaxnimada gudaheeda iyo waalcashiyi yacni gelindambeedada gudaheedaba waxaa loo bandhigayaa meeshuu marka waxaweye fadhiisan lahaa ama ku sugnaan lahaa oo janno ama naar ah yacni mansilkiisii baa loo jeedaa maqcad baa laga cabiray waxaase loo jeedaa meeshuu degi lahaa oo janno ama naar ka degi lahaa ayaa loo soo bandhigayaa geerida dabadeed ama qofka ha la xabaalo ama yaan la xabaalin maaha oo keliya marka laga hadlayo cadaabulqabriga inuu ku gaar yahay qofkii qabri la geliyey qofka haddaan cidiba xabaaline badilliqdo ama bahala cunaan ama waxa weeye marka intuu dhinto halkiisaas uu ku baaba'o oo cid astayba ayna jirin maaha cadaabulqabriga inuu ka baaqanayo hadduu mutaystay cadaabuqabriga hadduu mutaystay inuu markaa kaga baaqanayo inaan la xabaalin maaha inaan la xabaalin inuu kaga baaqanayo maaha marka leeyahy cadaabuulqabri sida qaalibkaabaa ah dee qofka qabriga gudihiisa cadaabkaasi ugu imanayaa laakiin xataa haddaan la xabaalin yacni oo noocii cadaabulqabriga loo qoran yahay ilaaba ilaa cadaabulqabrigu waa haleelayaa wain lam yuqbar yaan la xabaalinbe fain kaana min ahli ljannati fa min ahli janna hadduu ahlu jannaha ka mid yahay fa min ahli ljannati ahlu jannuhu ka mid yahay yacani waxaa loo jeedaa faalmacruudu calayhi maqcaduhu min maqaacidi ahli iljanna waxaa loo bandhigayaa wuxuu noqonayaa waa makaanu fadhigiisa iyo meeshiisa iyo mansilkiisa uu markaa jannada gudaheeda ku leeyahay baa loo soo bandhigaya wain kaana min ahli nnaar iyo hadduu ahlu naarka ka mid yahayna fa min ahli nnaar min maqaacidi ahli innaar yacni ka loo bandhigayaa wuxuu noqonayaa yacni meeshuu markaa naarta kaga sugnaan lahaa baa loo soo bandhigaya xadiiskana bukhaari lama gaar noqon ee muslimna waa la wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ruuxu markuu dhinto yacnii meeshuu markaa geli lahaa ee jannada ka geli lahaa ama naarta ka geli lahaa baa gelin hor iyo gelin dambeba loo soo bandhigaya bimacnaa cadaab lqabrigi iyo naciim lqabrigii baa xadiisku sheegaya sida loo yidhaahdo alqabru eh, ima rawdatu min riyaadi aljanna wa ima xufratu min xufar niiraan sida loo yidhaahdo xadiisnimo waa loo soo wariyey laakiin uma asixin ee eh, waxa weeye xikmo inay tahay eh, ayuunbay markaa noqonaysa marka qabrigu ama waxa weeye waa booraan ama waxa weeye waa haadaan haadaamaha naarta ka mida ama waa beer beeraha jannada ka mida marka qofkii ama waa loogu nicmaynayaa qabriga gudihiisa ama waa lagu cadaabayaa annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya yacni markaa naar ayaa marka waxaweeye loo bandhigayaa fircawn iyo ciddii marka waxaweye fircawn raacda oo kufriga iyo xumaanta ku raacday atbaacdiisa ahayd naar baa markaa loo bandhigayaa gelin horeedda iyo gelin dambeedaba yani loo soo bandhigaya wa yowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab cadafku wuxuu faa'iideynaya alcadfu yadullu cala almughaayara cadafka laysku cadfay wuxuu faa'iideynayaa kala duwanaansho oo cadaabka marka hore loo bandhigayay iyo kan markaa yowmaalqiyaamaha ay la kulmayee la gelinayaa inay kala laba yihiin baa laga qaadanaya lianna alcadfa yadullu cala almughaayara waayo cadafka ayaa ku tusinaya kala duwanaansho markaa ku tusinaya kala duwanaansho yacni ku tusinaya marka taasna saa weeye marka cadaabulqabriga waxaa ku soo arooray adilo badan baa ku soo aroortay aayaad badanna waa laga daliishaday ha ugu sii caddaato aayaddaasi awdax ha ugu sii ahaato laakiin aayado badan oo kaleo qur'aanka ka midana waa laga daliishadaa cadaabuulqabriga waa laga daliishadaa culamada mufasiriintuna waa ku fasireen axaadiista nabigana sal allahu aleyh wasalam axaadiis fara badan baa soo aroortay oo cadaabuqabriga tilmaamaysa waxaanay ahlucilmigu yidhaahdeen axaadiistaasi waa xaddu tawaatur bay gaadhaysaa waa axaadiis mutawaatira axaadiis mutawaatira weeye oo xaddu tawaatur ayay markaa gaadhaysa saas aawoodee ictiqaadka ahlusunnati waljamaca waxaa ka mida cadaabulqabriga in la ictiqaadiyo iyo markaa dadka qaarkood in lagu cadaabaayo qabriga dadka qaarkood in lagu cadaabayo qabriga qaarkoodna loogu nicmaynayo qabriga oo jannadiiyo naartiiba loo soo bandhigaayo qaarna janno loo soo bandhigaayo qaarna naar loo soo bandhigaayo mid waliba meeshuu geli lahaa waxaa laga qaadanayaa in la ictiqaadiyo la rumeeyo saas aawadeed cadaabulqabriga in ilaahay laga magangalaa yacni sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam u amray in ilaahay laga magan galo oo caaisho ku yidhi istaciidii billaahi min cadaabi alqabr ilaahay ka magan gal ka magan waxaana layna amray marka salaadda aynu ka baxayno intaynaan salaamad naqsan in cadaabulqabriga ashyaada ilaahay laga magangelaayo in lagu daro allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wamin cadaabi annaari wamin fitnati almaxya waalmamaati wamin fitnati almasiixi addajaal afartaa in marka waxaan ilaahay laga magan waata axaadiista ay ku aroortay axaadiista waatay ku aroortay taawuus ibnu kaysaan taabicigii la odhan jiray ubadkiisa waa ku garaaci jiray hadday ka tagaan ducadaa inay akhriyaan ducadaa inay akhriyaan hadday ka tagaan waa garaaci jiray inayna ka tegin ayuu marka waxaweyaan ku adkayn jiray culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmayaa garaaca uu garaacaayey inuu ka qabay inay waajib tahay xadiiskuna wuxuu sheegaya amar laakiin cid sariixa oo hadda markaa culammadii hore ah oo waajibnimada tasriixisay lama hayo waxa ugu badanee la hayaa waa garaacaas taawus ibnu kaysaan u garaacay laakiin wax kaloo ka siyaada ah oo ka dheeraada ama wujuub ay tasriixinayaan culammadii hore ma hayno laakiin culammada markaa dambe waxaweye qaarkood waxay ka qaateen garaacaas taawus inuu markaa tilmaamaayo waajibnimo inuu ka qabay daahirka xadiiskuna markuu amar sheegaayo waxay yidhaahdeen waa waajib oo albaani laftiisa uu ka mid yahay qolada waajibnimada ku tagtay uu ka mid yahay in marka waxa lala yimaado ducadaas inay waajib tahay uu ku tegey fain kaana min ahli ljannati famin ahli iljanna wain kaana min ahli innaari famin ahli innaar markay culammadu ka hadlayaan shardiga iyo jawaabtiis waxay yidhaahdaan waa inay kala duwanaadaan shardiga iyo jawaabtiisu ay kala duwanaadaan si faaiido ziyaadiya ay ugu xasisho si faa'iide ziyaada ahi ay ugu xasisho faa'iide dheeraada looga helo halkanna muuqaalka ka muuqdaa waxa weeye ficlu shardigii iyo jawaabu shardigii inay isku mid markaa yihiin fain kaana min ahli iljannati fa min ahli iljanna macnii ruux waliba waa garanaya hadduu ahlu ruuxu yahay inuu ahlujannaha jannaha ka mid yahay hadduu ahlu naarka ka mid yahayna inuu ahlu naarka ka mid yahay waa garanaya marka hadduu ahlu naarka ka mid yahay ahlunaarku naarku ka mid yahay faa'iidada ziyaadada ee ku sugan maxay tahay culammadu waxay yidhaahdeen halkan lafdi ahaan sidaas ha ahaado daahirkeedu laakiin macnuhu waa mafhuum oo waxaa laga tilmaamaya falmacruudu calayhi maqcaduhu min maqaacidi ahli iljanna iyo falmacruudu calayhi maqcaduhu min maqaacidi ahli innaar yacni hadduu ahlu janno yahay waxaa loo bandhigayaa ee la tusayaa wuxuu noqonayaa meeshuu jannada ka geli lahaa ee kaga sugnaan lahaa baa loo soo bandhigayaa had iyo habeen yacni gelin hor iyo gelin dambeba loo soo bandhigaya hadduu ahlu naar yahayna meeshuu naarta ka gelaya kaga sugnaanayo ayaa loo soo bandhigayaa gelin hore iyo gelin dambaba marka sidaas aawadeed marka la eego macnaha siyaaqa laga fahmaayo oo cardiga xadiiska laynagu soo sheegay inta hore ah intan dambena marka waxa taqdiirka noocaase la fahmayo la qadaraayo waxay noqonaysaa shardigii iyo jawaabtii ama shardigiiiyo jazaagii inay kala duwanaadeen faa'iido ziyaadiyena ay ku sugan tahay ayaa markaa laga qaadanaya xadiiska can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi yacqidu ashaytaanu calaa kaafiyati ra'si axadikum yacqidu waa guntaya ashaytaanu shaytaanku calaa qaafiyati ra'si axadikum madaxa midkiin qadaadkiisa wuxuu ku guntayaa ayuu ku guntayaa yani marka hadalka soo socda yani ku guntaya calayka leylun tawiilun farqud yani waxa weye waa muqadar oo taa xagga dambe lagu sheegay baa xaggan la qadaraya macnahaas ayuu ku gunta hadalkaas ayuu ku guntayaa qadaadka madaxiisa uu ku guntayaa halkaa madaxiisa qadaadkiisa uu kaga guntayaa idaa huwa naama yacni goortuu seexdo idaa huwa naa'imun iyo idaa huwa naama labadaba waa loo soo naqliyey oo riwaayo ayaa jirta idaa huwa naa'imun sheegaysa laakiin badanku waxay u soo wariyeen idaa huwa naama waxaana looga jeedaa yacni goortuu seexdaa loo jeedaa goortaas ayuu guntayaa alaasa cuqadin saddex guntimood ayuu ku guntayaa saddex guntimood ayuu ku guntayaa yadribu calaa kulli cuqdatin makaanaha yadribu waa markaa waxa garaacayaa bimacnaa waa adkaynayaa baa looga jeedaa calaa kulli cuqdatin ama yadribu bimacnaa yaxjubu waa ku teedayaa calaa kulli cuqdatin gunti kastaba korkeeda makaanaha ay fii makaaniha meesheedaas ayuu markaa ku guntaya yacnii meeshaas qadaadka ah ayuu markaa ku guntaya ku adkaynaya oo dribda laga tilmaamayo yani waxaweeye adkayn shiddat ixkaam laga tilmaamayo ama yadribda looga jeedo bimacnaa yaxjubu waa ku teedayaa oo macnaa xajbi in loo fasiro calayka laylun awiilun hadalkuu ku guntayay waa kan weeye calayka leylun tawiilun korkaaga waxaa ku sugan laylun habeen tawiilun dheer ayaa habeenka ku sugan korkaaga habeenkaa dheeroo baaqin calayka kuu haray yacnii habeen dheer baa korkaaga ku sugan oo bimacnaa wakhti dheer baad haysataayo weli waagi ma dhowa iska seexo farqud seexo oo la yidhahdo calaykadu waxay noqonaysaa khabar muqadam ah weji kale waxay tahay waa in laha waa iqraa' calayka binnawmi hurdada laazim oo binnawmi la qadaro siday shuraaxda qaarkood ay marayaan ama ay bannaynayaan calayka binnawmi hurdada laazim laylun tawiilun ay baqiya laka laylun tawiilun waxaa kuu hadhay habeen dheer marka haddii laga dhigo calayka inay dee jumlo kale ku jirto oo iqraa' laga dhigo ilzam inay la macno tahay binawmina la qadarayo waxay noqonaysaa laylun in waxa weeye markaa loo qadaro yacni markaa ficil la qadaro ama dibha laga qadaro ama hore laga qadariyo waxaana fiican dib in laga qadaro leylun tawiilun habeen dheer baa baqiya laka kuu hadhay farqud seexo marka waxay noqonaysaa leylun inay markaa tahay mubtada ay tahay haddii kale waxay noqonaysaa inay faacil noqoto ficil hortii la qadaro wejiga marka waxaa mubtadanimada waana ka fiican yahay wejiga faacilnimada waa ka fiican yahay wejiga faacilnimada waa ka fiican yaho in markaa faacil uu joogo ficilkiisi maqan yahay waa xaalaad marka waxa weyaan yani naadira oo dee marka waxa weeye kooban oo macduud oo la tiriyo yani marka weeye marka waxaa ka fiican wejiga marka mubtadaha haddii la garanayo waxa lagaa khabrayo calayka leylun tawiilun korkaaga waxa ahaaday leylun habeen tawiilun dheer bimacnaa wakhti dheer baa ku hadhayo habeen ah farqud seexo saasuu ku guntaya fain istayqada hadduu baraarugo fadakara allaaha uu xuso ilaahay inxallad waxaa furmaysa cuqdatun guntin baa furmaysa fain tawada'a hadduu weysaysto inxallat waxaa furmaysa cuqdatun guntin kalaa furmaysa nakire haddii la soo celceliyo waxay noqotaa hayr aluulaa yacnii tii hore midaan ahayn bay noqotaa lan yakhliba cusrun yusrayni hal cusri laba yusri kama haalib noqdo fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran cusrigu labada mawdicba wuxuu soo arooray isagoo mucarafa yusriguna wuxuu soo arooray labada mawdicba isagoo munakar ah marka cusrigu isla mid buu noqonayaa mid qura yusriguna wuxuu noqonayaa labadaba munakare laba yusri buu noqonayaa sidaas aawadeed baa loo yidhi lan yagliba cusrun yusrayni kama haalib noqdo hal cusri laba yusri laba arrin oo laba fudayd yacni kama haalib noqdo yaani laba fudayd baa laynoo ballanqaaday shiddo iyo dhibi markay timaaddo dhibtii keliya yacni laba marka waxa weye faraj ama laba marka waxaan yani sahlanaansho iyo fudayd ayaa markaa laynoo ballanqaaday marka waxay noqonaysaa in laba laga tilmaamayo waayahay fa in sallaa hadduu tukado inxallat waxaa furmaysaa cuqaduhu guntimihiisa ayaa furmaya kulluhaa dhammaantood waa furmayaan saddexdii guntimoodba saddexdii guntimoodba way furmayaan fa asbaxa nashiitan tayiba nafsi fa asbaxa wuxuu waa bariisanayaa nashiitan isagoo firinfircoon oo tayiba nafsi naftiisu ay wanaagsan tahay ayuu waa bariisanayaa yacnii sidaas ayuu ku waa naftiisina ay wanaagsan wanaagsantahay wailaa haddii sidaas aynay ahayn oo aanu ashyaada la sheegay aanu samaynin oo ilaahay ma xusin ma weysaysan ma tukan yaa sidii baa waagu ugu beriyey asbaxa khabiisa nafsi kaslaan asbaxa wuxuu waa baryisanayaa khabiisa nafsi iyadoo naftiisu ay xun tahay oo kaslaana uu markaa yahay caajis uu yahay mid wahsanaya oo aan firinfircoonayn uu yahay saasuu marka waxa weeye uu markaa ku waaberisanaya xadiidka muslimna waa la soo wariyey bukhaari lama gaar noqon xadiidkani wuxuu ku tusinayaa shaydaanku wuxuu rabaa inuu qofku khayrka aanu samayn oo ka seexdo oo ka wahsado sidaas buu rabaa waxaanu doonayaa marka uu seexdo si aanu khayrka ugu kicin ayuu rabaa saas aawadeed qadaadkiisa ayuu guntimahan ku guntayaa waxaa laga tilmaamayaa inuu waxaweye doonaayo khayrkii inuu ka seexiyo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen guntintani waa xaqiiqi oo dee waxaweeye shaydaanku yani ficla saxra ayuu samaynaya falalowyada ficilkoodii oo kaleu samaynaya oo waxaa markaa soo aroortay riwaayaadka qaarkood inuu ku tufaayo weliba markuu sidan leeyahay yani marka waxaweeye gunti kastaba tufitaan buu ku samaynaya marka yafcalu ficla saxra yani markaa ficilkii saxaradoo kale ayuu markaa samaynayaa oo caynkaasoo kale ayuu markaa samaynaya culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa kinaaya can ilxajbi inuu markaa khayrkii doonaayo inuu ka teedo ka xijaabo inuu saas yadaa rabo shaytaanka marka la yidhina waxaa loo jeedaa jinsigii shaytaanka laga tilmaamaya yani ibliiskii yani markaa shayaadiinta ugu weynaayo keliya muraadku ma aha sida saxiixa ah waxaa laga tilmaamaya waa jinsa shayaan waayo ciidamuu leeyahay shayaaiin ah ciidamadiisaas ayaa markaa iyaguna yani markaa ficilkan samaynaya ficilkan yani samaynaya ashaytaanna waxaa loo jeedaa jinsiga ayaa loo jeeda halkaa qadaadka ayuu guntimaha ku samaynayaa oo waxaa kaga tufayaa oo ku xidhaya ku adkaynaya waxaanu halkaa ugu doortay yidhaahdeen quwada qofka ee weliba markaa waxa weye quwadiisa qaarkood baa halkan ku sugan xaggan dambe waa siday culamada qaarkood ay tilmaameen quwatl waahima markaa sidaas aawadeed wuxuu rabaa si aanu u kicin ayuu rabaa saddexda guntimood ee uu iska dabageynayo mid walba wuxuu ku leeyahay calayka leylun tawiilun farqud wakhti dheer baa kuu hadhay iyo habeen dheer baa kuu hadhaye iska seexo saasuu ku adkaynaya yadribu calaa kulli cuqdatin marka leeyahay wax laga tilmaamay inuu ku xijaabaayo ama ku adkaynayo fadarabnaa calaa aadaanihim soo aayaddaba laguma odhan yacni waxa weeye markii la doonayo inayna kicin yacni markaa si aan codad iyo waxba ayna u maqlin baa dhigahoodii marka waxaan yani markaa laga xijaabay inay wax maqlaan yacni markaa laga xijaabay marka shaytaanku markuu saas sameeyo ruuxii hadduu baraarugo waxaa jira saddex arrin oo saddexdaba guntimaha shaytaanka kaga baxsanayo ay kaga furmayaan saddexaasi waxay kale yihiin waa xuska uu ilaahay xusaayo kow laba waa weysada weysaysanayo laba saddex waa tukashada uu tukanayo faral iyo sunnatu doonaba ha tukadeen yani waxaa dhici karta faral badi inuu tukado hadduu doono qada ay tahay ama dee manduura ay tahay uu ku nadray bay noqon kartaa ama qadaa uu qallaynayay noqon kartaa sunnay noqon kartaa marka saddexdaa arrin hadduu la yimaado mar walba guntin baa furmaysa markuu mid ka mida la yimaado guntin baa furmaysa saddexdaba haduu la wada yimaadana guntimahaasi waa wada furmayaan ruuxu isagoo yacni faraxsan oo naftiisii wanaagsan tahay oo waxaweeye markaa tayiba nafsi ah oo firinfircoonbu markaa waa baraysanaya ila sharki shaytaanka waxaa ka daafacaya saddexdan arrin ee ah khayrka uu la yimi baa ka daafacaya haddii marka aynay dhicin yacni waxa weeye axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay shaytaanka dhegaha kaga kaaja hadduu saa ku waaberiisto waxa weye wuxuu waaberiisanaya iyadoo naftiisa ay xun tahay oo caajis yahay mid wahsanaya yacni saa yahay marka waxaa laga qaadanayaa wakhtigaas markaa soo dhowaadkii in la kacaa oo waxa weye ilaahay la xusaa oo weyse lala yimaadaa oo la tukadaa inay tahay shay aad iyo aad u fiican sharkii shaytaankana laga badbaadayo iyo wahsigii shaytaanka iyo caajiskii qofka uu ku ridaayey lagaga badbaadayo qofkuna uu ku noqonayo mid waxaweye naftiisii wanaagsan tahay oo firinfircoon uu ku noqonayo oo khayrkii awoodi kara laakiin markan kale wuxuu noqonayaa mid naftiisu xun tahay oo dabeecaddiisii kakan tahay oo marka waxa wahsadkiisii badan yahay oo firfircoonidiisii ay yar tahay yani noocaasu noqonaya noocaas ayuu noqonaya marka taana saas weeye xadiidka boqol iyo siddeed iyo lixdan can ibni cabbaasin can inabiyi sala allahu aleyh wasalam annahu qaal ibnu cabbaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo wariyey inuu yidhi amaa ina axadakum ida ataa ahlahu midkiin hadduu markuu u tago ehelkiisa wa qaala uu yidhaahdo bismi illaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa allaahumma jannibna ashaytaana ilaahuw shaydaanka naga foge oo naga dheeree jinsiga shaydaanba wa jannib ishaytaana maa rasaqtanaa shaydaankana ka dheereey oo ka foge waxaad nagu arsaaqday fa rusiqaa waladan oo dabeedna lagu arsaaqoo la siiyo ilma la siiyo bimacnaa tegitaanka ilaahay u qadaro in ilmo ka abuurmo ilmahaasi ha noqdo lab ama ha noqdo dhadig oo waladan waxay ku dhacaysaa waa mid la dhalo un weeye markaa labkii iyo dhadiggiiba waa soo gelayaan lam yadurahu shayaanu shaydaanku ma dhibo waxba ma yeelo xadiidka muslimna waa la soo wariyey oo bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen amaada ugu horraysa waa istiftaax weeye oo waxay la macno noqonaysaa alaa oo kale ayay la macno noqonaysaa hooyaay ida ataa axadukum e, ama hooyaay ina axadakum ida ataa ahlahu midkiin hadduu u tago ehelkiisa waa kinaaya can iljimaac galmadii ayaa laga kinaayoonayaa oo laga sarbeebayaa e, xadiidkan waxaa ku sugan fawaa'id baa laga qaadanayaa e, masaa'isha fawaa'iddaee lagala baxaayo waxaa ka mid a ah waxyaalaha laga xishoodo in la sarbeebo oo aan afka lagu ballaarin waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi idaa ataa ahlahu yacnii ityaan buu ka cabbiray hadduu u tago ehelkiisa u tago marka lafdi markaa aadaabtii in la dhowro oo waxyaalaha laga xishoodo la sarbeeba laga qaadanaya taasina waa ku badantay nusuusta qur'aankoo kale marka laynoogu sheegaayo waxaa laga cabbiraa masi taabasho ayaa laga cabbiraa idaa nakaxtum almu'minaati uma allaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna yacnii masigaasi mawaadic badan buu ku soo arooray taabashaa laga cabiray taabashadana galmadaa looga jeeday marka yacnii mawaadic fara badan bay sunnada iyo qur'aankaba ugu timi iyadoo markaa sidaa loo sarbeebayo yacnii daruuro keensatay ama xaajo keensato looga fursan waayey mooyaane haddii kale in carabka lagu ballaariyo ma aha ee waa in markaa sarbeebta la isticmaalaa waxyaalaha xadiidka laga qaadanaya waxaa ka mid a wixii wanaagsan in magaca ilaahay lagu bilaabo waxaana ka mida galmadii xalaasha ahayd waxaa lagu bilaabayaa bisimka ilaahay baa lagu bilaabayaa yacnii magaca ilaahay in lagu xuso ayaa markaa lagu bilaabayaa yacni ilaahayna la baryo oo bismillaahi waa dikri ilaahay la xusaayo oo uu leeyahay magaca ilaahay baan ka barakaysanayaa magaca ilaahay baan u kaalmaysanayaa magaca ilaahay baan ku bilaabayaa marka shay kastoo wanaagsan waxaa lagu bilaabaa bisimka ilaahay iyo magaca ilaahay baa lagu bilaabaa hadday cunitaan tahay hadday cabbitaan tahay hadday galmo tahay hadday wax kaloo wanaagsan tahay marka taasna waxaa ku sugan yacni tacabudka iyo cibaadada mar walba in markaa ruuxu ku jiraayo cibaadadii la imanayo waxaa ku sugan xuska uu ilaahay xusaayo oo markaa camal kasta uu qabanayo inuu ilaahay ku xuso camal kastoo xalaal ahoo wanaagsan inuu ilaahay ku xuso ayaa ku sugan waxaa raacday duco ducadaasi waxay tahay allahuma jannibna ashaytaana wajannib jannib ashaytaana maa rasaqtanaa yacnii ilaahayow shaytaanka naga fogee allaahumma waxay la macno tahay yallaahu ama yaa allaahu labada siyoodba waa loogu dhawaaqaa marka waxa weeye asal ahaan hamsadu waxay ahayd wasli bay ahayd laakiin mawdican yaa allaahuna culammadu waa sheegeen wejigaasina inuu jaa'is yahay oo ikhtiyaaran uu ku bannaan yahay waa sheegeen marka horena asha yacni al khilaaf baa ku jira ma wasli bay amsadu ahayd mise waxa weeye qaci bay ahayd culammadu waa isku khilaafsanaayeen ahlucilmiga qaarkood baa waxay qabeen hamsada al ku jirta asaalatan waxay ahayd qaci laakiin likasrat alisticmaal baa wasli looga dhigay ahlucilmiga qaarkood baa saa maray laakiin badanka culammadu waxay mareen inay marka horeba wasli ahayd ayay markaa mareen laakiin mawdican labada wejiba waa sheegeen siduu ibnu maalik baa kutubihiisa qaarkood uu ku tilmaamay marka miimka ayaa ka ciwad ah xarfunidaagii oo marka waxa weeye yaa allaahu ama yallaahu halkii la odhan lahaa ayaa waxaa la yidhi yaadii inta la xadfay allaahumma ayaa la yidhi marka in markaa yaada xarfunidaaga nidaaga iyo miimka la kulmiyaana waxa weeye waa jamcun bayna almucawadi waalmucawadi canhu kii markaa laga bedelay oo ciwadka laga yeelay iyo kii laga ciwadka ahaayoo la kulmiyey bay noqonaysaa marka waa shaad iyadu washaddaya allaahuma fii qariidi markaa saasaan labada laysugu darin laakiin daruuro ahaan baa waxa dhacday in markaa ashcaarta qaarkood ay ku timi yacni yallaahumma ay sidaas ugu timi laakiin hadallada ikhtiyaarka ah ee aan daruurada ahayn sida haalibka laguma isticmaalo janibna shayطaana wajanib shayطaana maa rasaqtana ilaahu shayطaanka naga foge ilaahu shayطaanka naga fogey oo naga dheere shayaankana ka dheere oo ka foge waxaad nagu arsaaqdo yacni ubadku waa risq ilaahay weeye ilaahay baana bixiya qofku awooddiisa kuma keeni karo marka waxa weeye nicmadii ilaahay oo la ictiraafayo inuu ilaahay isagu yacni deeqda leeyahay arsaaqda leeyahay isagu wax arsaaqaayo isagu bixinaayo ayaa markaa ku sugan marka allahna waxaa laga baryayaa inuu shaytaankii ka fogeeyo ayaa markaa laga baryayaa wixii lagu arsaaqayna in marka laga dheereeyo shaytaankii waxaa soo gelaya yacni markaa camalkan laftooda ay samaynayaan ay ku raaxaysanayaan waa nooc risiqa ubadka ay ka helayaan haddii ubad loo qadarana waa risiq yacni risqina asalaan waxaa la yidhaahdaa waa kullu maa yuntafacu bih waa wax kastoo lagu intifaaco ayaa waxaa la yidhahdaa risqi ayaa la yidhaahdaa marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii markaa ubad lagu arsaaqo oo habeenkaa loo qadaro ama wakhtigaa loo qadaro kulankaa haddii loogu qadaro in marka ilmo ku calool galo haddii loo qadaro ilmahaasi noocu doonaba ha noqdo ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee shaytaan waxba ma yeelo shaytaan waxba ma yeelo lam yadurahu shaytaanu shaytaan ma dhibayo oo waxba yeeli maayo nusakha qaarkood waxay dabdinayaan lam yaduruhu ashayaan xataa nuskhada daarulminhaaj ay daabacday iyo nusakh kalaba ra'da waa godayaan waxaana markaa mashhuur ahayd oo caan ahayd lam yadurahu in la yidhaahdo oo sida markaa aqcad ka ahayd saasay ahayd laakiin waxa waxaweye tan kale lafteedu hadday riwaay ahaan u sugnaato weji ay leedahay tan kale markaa qudheedu hadday riwaay ahaan u sugnaato waxay leedahay weji bay leedahay waxayna noqonaysaa ficilkii inuu majzuum yahay bay noqonaysaa xarakada ku suganna marka xarakatu icraab ma aha oo markaa dammadu waxay noqonaysaa inay tahay xarakatu itbaac oo xarafka ka horreeyaana waa godan yahay ka ka dambeeyaana waa godan yahay maadaama ka ka horreeyaana godan yahay ka ka dambeeyaana godan yahay itbaac baa la yidhaahdaa waa la raaciyaa marka ficilkii markaa majzuum waa yahay xarakada ku suganna xarakatu itbaac bay noqonaysaa saas iyadaabay markaa noqonaysa lam yadurahu haddii la yidhahdana waa sidii asalku ahaa weeye oo ra'da markaa la kordhigo ra'da yacni la kordhigo saas aawadeed labada tay tahayba yacni wax ishkaali markaa kuma sugna laa yamasuhu ila almutahharuun siiqadu waxay u egtahay laadu inay tahay naafiyo inay tahay ma taabanayaan ila almutahharuuna kuwii la daahiriyey mooyaane cid kale taaban mayso maay tahay khabar mana siday ku xambaareen ahlucilmiga odhanaya malaa'igtaa looga jeedaa ahlucilmiga odhanaya takliif baa looga jeedaa dadka markaa la leeyahay ha taabannina laba dariiqo ayay mareen dariiqa waa in la yidhaahdo waa khabarun yuraadu bihi annahyu ama nafyun yuraadu bihi annahyu labada kii laga cabiraba waa khabar looga jeedo nahyi ama waa nafyi oo diidma aho looga jeedo reebis looga jeedo walaa yamasuhu kaannahu layidhi yani markaa laa yamsashu yaanu taabanin ila almutahharuuna kaannahu la yidhi marka waa khabarun yuraadu bihi annahyu ama nafyun yuraadu bihi annahyu waa ariiqu dariiqo labaad culamada qaarkood waxay mareen inay yidhaahdeen laa yamassuhu ila almutahharuun yacni ficilkii waa majzuum xarakaduna waa xarakatu itbaaca marka horena laadani waa naahiyo uma baahna in la yidhaahdo waa nafyun yuraadu bihi nahyuye marka horey nahyi qumman tahay marka hore lafteeda ayay nahyi quman tahay oo laa yamassuhu yaynay taabanin ila almutahharuuna godaalkuna ishkaal ma lehee waxay noqonaysaa xarakatu itbaac ahlucilmiga qaarkood saasay mareen halkanna waa saasoo kale xadiisku wuxuu sheegayaa inaan shaytaan dhibayn ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xagga jidhkiisa iyo xagga diinkiisa midnaba ka dhibi maayo jidhkiisa kama dhibaayo shaytaanku ma duraynayo xanuun iyo wax la midana shaytaanku uma keenayo oo dadkan isaabadu ku dhacda ee yacni jinku ay galaan oo ay dhibaateeyaan oo xanuunnada u keenaan yacni markaa ma noqonayo oo jidh ahaan uma dhibayo diin ahaanna uma dhibayo diin ahaanna uma dhibayo taasa haddaba culamada qaarkood ay yidhahdeen ishkaal baa ka imanaya haddii la yidhaahdo diin ahaan uma dhibaayo lana ogsoon yahay cidda cismadu u sugan tahay ee dembi ka dhowran ee laga dhowray inay nebiyada qura tahay see loo odhanayaa shaytaanku ma dhibayo muraadka looga jeeda maxay tahay waa istifsaare ictiraad ma aha muraadka looga jeeda maxay tahay waayo dadkii kale de waa dembaabayaan ee aan nebiyada ahayn yacani waxa weeye dunuubtii waa ka dhici kartaa cismadiina cinda ahli sunnati waljamaaca waxay ku gaar ahayd nebiyaday ku gaar ahayd bacdu ahlicilmi waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen cismada nebiyada ku gaarka ahi waa alcismat alwaajiba cismada waajibka ah weeye cismada ku gaarka ahayd nebiyada laakiin waxa weeye cismo aan waajib ahayn oo bimacnaa waxa weeye yacni ruuxan markaa laga dhowray inuu markaa ku dhaco way dhici kartaa cid kale in marka ay hesho cismo jaa'is ah oo marka waxawe laga dhowray laakiin aan u waajibin ila nebiyada waa u waajibtay jawaabtaa culamada qaar baa kaga jawaabay laakiin qawi ma aha ahlucilmiga qaarkood waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa yacni waxa weeye diin ahaan wax markaa khatar ku ahoo bimacnaa uu yacni u sababaysa inuu naar mutaysto ama naar galo sida markaysa markaa gaalnimo markaa inuu ku dhinto ama munaafiqnimo iyo wax la mid ah ta noocaasoo kale ah shaytaankii uma sababayo wa kadalika dembi kabaa'ira ou naar ku mutaysanayo aanu ka toobadkeenin iyadana uma sababayo laakiin dembiga kabiirada hadduu intuu ku dhaco ka toobad keeno dee attaa'ibu min adambi kaman laa demba lah marka waxa weeye waxaynu garan karaa reer beder oo ugu fadli badnaa ummadda marka laga yimaado nebiga calayhi asalaatu wasalaam ummadahoo dhan marka laga eegana bacda alambiyaa ugu fadli badan ayaa haddana bacdigood waxaa ka dhacayay dembi kabiiraa inay ku dhacaan dembi kabiiro ah qaarkood inay ku dhacaan baa dhacaysay oo ay ka toobad keenaan oo wanaagsanaadaan nebiguna wuxuu yidhi wamaa yudriika ana allaha qad iطalaca calaa ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum yacnii markii qisadii xaatib ibni abi baltaca nebigu wuxuu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam inahu shahida badra ninkani beder buu ka qayb galay wamaa yudriika maxaa ka ogaysiyey cumarow ana allaha qad iطalaca calaa ahli badrin inuu ilaahay taalacday quluubta reer beder faqaala acmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum ou ku yidhi waxaad doontaan sameeya waa idin dembi dhaafaye yaday caynkaa tahay ayaa haddana waxa ka dhacday dee inuu markaa waxaweeye sameeyey sirtii nebiga sala allahu alayh wasalam oo ku saabsanayd yacnii duulaankii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ku duulayeen reer maka markii ay jebiyeen ballankii ay jebiyeen inuu sirtii isku dayey inuu bixiyo ou marka waxaweye gaaladii u gudbiyo yacni marka waxaa laga cabiro alkhiyaanatu alcudmaa yacni markaa taas yada ah inuu markaa sameeyo oo weliba cidda lagula kacaya ay tahay khabarkii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo sirtii nebiga in gaalada loo gudbinaayo oo markaa weliba sir dagaal ku saabsan yacni markaa taasna caadatan ay dhib oo kale ka iman karto markaa dembi weyn oo kabiira abuu ah ahaa wakada waxaa kaloo la mida qudaamatu bnu madcuun yacni wuxuu cabay markaa khamri ayuu cabay khamri ayuu cabbay inkastoo nooc ta'awula uu sameeyey haddana markaa wuxuu ku dhacay yacni markaa dee xad buu ku dhacay xad ayuu ku dhacay markii dambena waxa weeye ta'awulkii uu khamriga ku bannaystay yacni waxa weeye kufrigii baa lagaga baajiyey laakiin xadkii lagagama baajin xadkii lagagama baajin marka khulaasadu waxay tahay eh, inaynay dembaabayn ama dembi kabiira ah ku dhacayn ahlu badrin reer beder oo marka ugu fadli badan ummadda bacda anabiy sala allahu aleyh wasalam lagama qaadan marka adilada lagama qaadan ee waxaweeye yacni dembi markaa weyn oo ay ku sugnaanayaan oo ku dhimanayaan baan jirin ama gaalnimo marka waxaweeye intay gaaloobaan yacni sida ay ku sugnaanayaan baa jirin ama ay munaafaqoobaan ama dembi kabiira oo aynay ka toobad keenin inay ku dhacaan taasaa laga dhowray oo laga ilaaliyey marka ciddii ka sokaysay waxay noqonaysaa iyaguna eh, inaynay dee taa ka awlaysnayn taa inaynay ka awlaysnayn oo aynay ka horrayn marka lam yadurahu shaytaan haddii xaggii diinka la soo geliyo waxaa laga tilmaamayaa ilmahaasi markaa inaanu gaalnimo yacni marka ku sugnaanayn aanu gaalnimo ku dhimanayn ama dembi kabiira aanu ku dhimanayn inkastoo culammada qaarkood markii horeba ku gaar yeereen lam yadurahu shaytaanu in laga tilmaamaayo xagga badankiisa in looga jeedo laakiin daahirka xadiiska marka la eego inuu caam yahay oo labada noocba soo gelayaan ayaa markaa waxaweeye awlaysan waxaa laga qaadanayaa barakada ducada iyo bisimkaasi leeyahay ayaa laga qaadanayaa sidaas aawadeed waa in markaa yacni lagu dadaalaa inaan laga tegin waa in lagu dadaalaa waxaana laga qaadanayaa mar kastaba in la rabo ruuxu inuu ilaahay ku xidhnaado qalbigiisu ilaahay ku xidhnaado ilaahay xusaayo yacni taasna waa laga qaadanaya waxaa jira xadiis yacni markaa uu soo aroorinayo shaarixu oo tilmaamaya man qaala bismi illaahi cindama yujaamicu fain rusiqa walada uctiya bicadadi anfaasihi wama tanaasala minhu xasanaati ila yowmi alqiyaama ruuxa bismillaahi yidhaahda markuu galmada samaynaayo xalaasha ah haddii markaa ilmo lagu arsaaqo oo ilmo la siiyo waxaa markaa la siiyaa inta goore uu neefsaday iyo ciddii markaa waxaweye isaga ka tarantay neefsigooda cadadka ay neefsadeen ilaa maalinta qiyaame laga gaadhayo xasanaad looga dhigaa yacnii intaasoo xasanaada inta goore ilmahaasi neefsaday iyo wuxuu sii dhalaa ilaa yowmi alqiyaama inta ay neefsanayaanoo xasanaada loo qoraa laakiin xadiidkaasi ma sugna yani waxa weeye xadiiskaasi waa midaan sugnayn nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnayn weeye markaa sidaas aawadeed yaan lagu kadsoomin lixdan can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu alayh wasalam rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi idaa alaca xaajibu shamsi fadacu asalaata xataa tabruz idaa alaca markuu soo baxo xaajibu shamsi yacnii dacalka qoraxdu markuu soo baxo oo qoraxdu dacalka la soo baxdo xaajib waxaa loo jeedaa dacalka idaa alaca markuu soo baxo xaajibu shamsi qoraxda dacalkeedu oo qoraxdu dacalka ay la soo baxdo fadacuu asalaata salaadda ka taga xataa tabruza ilaa ay markaa muuqanayso oo markaa yacni yaro kor noqonaysaa muraadka looga jeeda buruusku waa muuqashada si fiican ay u muuqanayso laakiin sida axaadiista kale ay caddaynayso waxaa laga tilmaamayaa inay dhulka sare uga kacdo qadra rumxin waran in la eg inay markaa sare uga kacdo dhulka ilaa ay sare uga kacayso salaadda iska daayaya oo sunne aan sabab lahayn hala imanina saasaa muraadka u dhacaya wa idaa qaaba xaajibu shamsi markuu qarsoomo qoraxda dacalkeedu u qarsoomo oo waxaweye ay yacni markaa qayb ka midi dhacdo inaga qarsoonto ay sii dhacayso oo qayb baa markaa waxaweeye qarsoontay oo inaga libidhay qaybtii kalena weli waa inoo muuqataa oo may wada dhicin fa dacuu asalaata xataa tagiib salaadda ka taga oo sunnaha aan sababta lahayn ha imaninaa looga jeedaa ilaa ay saani u wada dhacayso oo inaga wada dhacayso inay wada qarsoomayso walaa taxayanuu hala la doonanina oo hawla qasdina ay walaa tataxayanuu min baabi xadfi ixda taa'ayni labadii taa'ood midkood baa la xadfay bisalaatikum salaaddiinna hawla qasdinina oo hawla doonanina duluuca ashamsi walaa guruubaha yacni wakhtiga qoraxdu soo baxayso ay waqta tuluuci ashamsi walaa waqta guruubiha wakhtigay qoraxdu soo baxayso iyo wakhtigay qoraxdu dhacayso salaada ha la eeganina oo salaaddii sunnaha ahayd wakhtigaa hawla qasdinina fa innahaa tatlucu bayna qarnay shaytaanin waayo qoraxdu waa soo baxdaa laba geesoo shaytaan dhexdooday ka soo baxdaa aw ishaytaani ama nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam bayna qarnayi shayaan oo shayaanka ayuu marka algeliyey ama asha waa ka reebay ama waa nakireeyey ama waa macrifeeyey laa adri aya dalika qaal ma garanaayo labadaa kee buu yidhi garan maayo ma qarnay shaytaanin buu yidhi mise qarnayi shaytaani buu yidhi labadaa ma kala garanayo ibn cumar baa sidaa odhanaya oo cidda shaki uu ka dhacayaa waa cabdullaahi bnu cumar ayuu ka dhacaya yacni sida daahirka ay ku tahay yacni waa saas laakiin riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray raawigii hishaam ka warinayo cabdatu la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi hishaam waxa uu yidhi ma garanaayo ma sidaasuu yidhi mise saasuu yidhi hishaamkuna waa hishaam ibnu curwa oo xadiiska sanadkiisa ku jira yacni weeye marka riwaayadaasi waxay caddaynaysaa inuu hishaam yahay cidduu shakigu ka dhacay oo raawigaa dambe ee taabiciga inuu yahay hishaam ibn curwat ibni zubayr inuu yahay xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey eh, laakiin muslimna wuxuu soo wariyey xadiis la macno ah oo laga soo warinayo saxaabo kale laga soo warinayo sida cabdullaahi ibnu camrin iyo camr ibnu cabase iyo laga soo warinaayo yacni markaa axaadiis kaloo la macnaa buu soo wariyey waa midna laga warinayo cabdulahi ibnu camrin kanna wuxuu ahaa cabdulaahi bnu cumar iyo marka xadiis kale oo isagana camr bnu cabase laga soo warinayo oo isaguna la macno ah ayaa muslim saxiixa ku soo wariyey marka matniga xadiiska haddii aad eegto asal ahaan waa isku waafaqsan yihiin labada markaa sheikh waa isku waafaqsan yihiin xadiiskuna wuxuu sheegayaa qorraxdu markay soo baxayso iyo markay dhacayso midnaba salaadaha sunnayaasha ee aan sababta lahayn inaan lala eegan awqaaddaasi awqaad salaadeed maaha salaado farali hadday ruuxa kaga beegmaan oo masalan oo kale salaaddii baa wakhtigeedii uu cudurdaar ku dhaafay dabadeedna marka xaalka noocaasa ayuuba hurdo ka toosay isagoo salaaddii subax aan tukan ama markaa salaaddii casar aan tukan qoraxdiina dacalna waa soo jeedaa dacalna waa qarsoon yahay ama ha soo baxayso ama ha dhacayse xalka caynkaasa sida markaa ahlucilmi badani ay tilmaameen waxba dib loo dhigi maayo wuxuu noqonaysaa inuu sidiisa ku tukanayo wakhtigiisaas inuu tukanayo ayay noqonaysaa marka salaaddii faralka ahayd xukunkeedu waa gaar salaadaha sunnayaasha ah ee ahlucilmiga qaarkood way oo waxay yidhahdeen salaad sunna aba ah lama tukan karo wakhtigaas ahlucilmiga qaar saasay mareen salaad sunna aba ah lama tukan karo wakhtiga qoraxdu soo baxayso ee dacal la soo baxday dacalna weli maqan yahay oo qarsoon yahay wakadaa markay dhacaysana waa la mide sunnahaasi ha ahaado mid sabab leh ama yaanu ahaan culamada qaar baa sidaa u cammimtay oo yidhi waxa weye waqhtigaas salaad sunna aba ah waa inaan lala iman xadiiskana ku xambaaray in laga tilmaamaayo salaad sunno oo dhan in la diidaayo kaasna waa qowl qowl kale ayaa jira oo jumhuurka culammadu ay maraan waana sida waxa weeye shaaficiyadiiyo xanaabiladuba ay qabaan oo ah salaaddii in la kala qaadayo sunnada ahayd oo waxaa loo kala qaadayaa sunne sabab leh iyo mid aan sabab lahayn salaadda sunnahee sababta leh xaalka caynkaasa waxay yidhahdeen waa lala imanayaa laakiin salaadii sunnaha ahayd ee aan sababta lahayn sida naafiladii mutlaqa ahayd oo kale ayaa laga tilmaamaya xaalka in laanan la imanayn ayaa laga tilmaamaya wakhtigaa inaan la samaynaynin oo lala imanayn salaadaha sababta le waxaa ka mida ah sunnayaasha sababta le masjidkii ayuu soo galay oo danbu usoo galay ama wuxuu doonayaa oo kale markaa inuu salaadda iskaga sugo ayuu markaa doonayaa ama darsi usoo galay ama adigu cala kulli xaal ujeeddo kale ayuu usoo galay labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka ahayd inuu tukadaa waa sunno sabab marka wakhtiga noocaasoo kale waa in lala yimaadaa bay yidhahdeen mid labaad sunnadii tawaafka tawaafkii buu dhammeeyey wakhtigan ku beegmay inuu markaa tukado sunnihii tawaafka wuxuu noqonayaa sunno sabableh buu noqonaya sunno sabableh ayuu noqonaya si maslaxadii markaa aynay u seegin ayaa wakhtigaas la odhanayaa waa laga reebayaa waxaanay culammadu ka daliishadeen adilada qaarkood bay ka daliishadeen markaa jamci adilada ay kulminayaan bay sidaa u yidhaahdeen markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa banii cabdi manaaf laa tamnacuu axadan taafa hada albeyti wa wasalla ayata saacatin shaaa min leylin aw nahaar reer cabdimanaaf ow ha u diidina markaa beytkan ruux ku dawaafay oo ku tukanaya saacadduu doono ama habeena ama maalin ah awqaadii nahyiga xataa lama kala reebin haw diidin waxay ka mid tahay adilada loo daliishanaayo ayay ka mid tahay axaadiista ku soo aroortay falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayni qofkii soo gala masjidka idaa dakhala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayn midkiin hadduu masjidka soo galo yaanu fadhiisanin ilaa uu laba ragcadood tukado yaanu fadhiisanin haddii la eego wuxuu noqonayaa xadiiskan iyo xadiiskaasi mid waliba caamun min wajhin wa khaasun min wajhin aakhar wejina caam buu ka yahay wejina khaas buu ka yahay xadiiskaasi wuxuu ku caam yahay awqaadoo dhan waqtunahyi iyo khayrkiiba ida dakhala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayni awqaadda caam buu ku yahay waqti nahyi iyo keyrkiiba khaasna wuxuu ku yahay taxiyat lmasjid xadiidkan sheegaya fadacuu asalaata xataa tabruza iyo fadacuu asalaata xataa takiiba iyo walaa taxayanuu bisalaatikum tuluuca alshamsi walaa guruubaha iyo xadiidka muslim laa tataxaraw bisalaatikum tuluuca ashamsi walaa gurubaha waxay markaa xadiisku yahay oo uu caam ku yahay salaadihii buu caam ku yahay xaggii salaaduhu caamka yahy kii hore xagguu caam ka ah xagga awqaata waxaanu khaas ka yahay xagga awqaata kali xagga wakhtiyada khaas buu ka yaho wakhtunahyi buu ku gaar yahay khaas ahaan weliba wuxuu ku sii gaar yahay marka qoraxdu soo baxayso iyo markay dhacayso oo dacalna markaa ay qarsoon yahay dacal la soo jeedo markay soo baxaysana weliba markaa sida riwaayaadka kale caddaynayaan ilaa qadara rumxin ay sare u kacdo yacni markaa lama tukanayo marka mid walba xadiiska labada xadiis wa caamun min wajhin wa khaasun min wajhin aakhar yani noocaas haddaba labada cumuumkeebaa la khaas yeelayaa labada cumuumkee baa la khaas yeelaya marka waxay ka qaateen culammada qaarkood waxaa la khaas yeelayaa ka wakhtiga nahyiga ku saabsan baa la khaas yeelaya oo haddii laba caam iska hor yimaadaan oo mid wali wejina caamka iyo wejina khaaska yahay oo mid takhsiis uu galo laysla ogol yahay ka kalena takhsiis laysla ogol yahay aan loo haynin suuradan mutanaasicu fiihigaa ah mooyaane suuradan laysku haya mooyaane waxaa qawaacidda markaa waafaqsani badan sida jamaahirta culammadu mareen ka hore loo khasisay in la yidhaahdo haddana isagaa la khasisayaa sababtuna waxay tahay haddii caamka la khasiso oo takhsiis uu galo laysla ogol yahay wuxuu ka yahay adcaf oo wuxuu ka daciifsan yahay cumuumkiisu haba sugnaado caamnimadiisiiye kii aan takhsiis laysla oggol yahay gelin wuxuu kaga daciifsanaaday culamada qaar baa waxay qabaan haddii caamka la khasiiso baaqiga xujo ku noqon maayo saxiix yaanu ahaan qowlkaasi oo sida jumhuurku mareen sax ha ahaato oo qawiga ha ahaato laakiin haddana khilaafka galay cududdiisii buu fagayaa oo noocan maa waa daciifinaya wa huwa xujatun lada alakhari in mukhasisun lahu mucayanan yabin markuu saaxibulmaraaqi odhanayo yacni caamkii la khasisay xuju ku yahay baaqiga in mukhasisun lahu mucayanan yabin haddii mukhasis yacni u sugnaado mukhasis uu jiro mukhasiskaas oo yacni shay mucayana ayuu marka waxa weeye markaa mukhasiski uu noqonayaayo bimacnaa wax gaaroo cayiman baa laga reebay oo la garanayo waxay noqonaysaa baaqiga xuju ku noqonaya muxuu ka reebayaa haddii la yidhaahdo bimacnaa masalan eh, cidaan mucayan ahayne mubhama laga reebo ya xaalka noocaas ah dee lama garanaayo kii laga reebay kuu yahay ibhaam baa ku sugan waayo cid kastoo layahay waa laga reebaya waxay aqbali kartaa kii laga reebaya inuu yahay haddii fardan wa taqdiiran loodhan lahaa uqtulu lmushrikiina ila bacdahum mushrikiinta laaya qaar iyaga ka mida mooyaane cid ka midii ma jirto inuu aqbali karo mooyaane ilaa bacdahum in isaguna ka mid yahay kii lays yidhahda dilaba wuxuu noqon kari lahaa ama aqbali kari lahaa inuu noqdo kuwii laga reebay inuu yahay marka cala kulli xaal wax mubhama haddayna noqon waxa laga reebayaa ee wax marka mucayana uu yahay oo la garanaayo baaqigii xuju ku noqonayaa oo waa loo daliishanaya caamnimadiis waa sida jamaahiirtu ay qabaan saasuu awadeed buu ku yidhi ladal akari ku yidhi khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal sida fiicani waxa weeyaan waa in la yidhaahdo salaadii sunnayaasha ahayd waa la kala saarayaa oo sunnihii sababta lahaa waa lala imanayaa awqaadda nahyiga waa lala imanaya sunnihii aan sababta lahayn ee naafilo mutlaqa iska ah xaalka caynkaasi wakhtiyada nahyiga lalama imanayo naafilo mutlaqi waa jirtaa asalaatu khayru mawduuc faman shaaa falyastakfir waman shaaa falyastaqil salaaddu wax la dhigo yadaa u fiican kii doonaa ha farabadsadaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii doonana ha yaraysto saas aawadee haddaad awoodi karto inaad samayso maalintii inaad tukato iyo habeenkii dhowr boqol oo markaa ragcadooda sunno ah awqaadda nahyigunbaad iska ilaalinaysaa naafilada mutlaqa ah naafilada mutlaqa ah ee aan magac gaar ay leedahay jirin waxaad iska ilaalinaysaa un awqaadda nahyiga inta kale waxaweye waad wadi kartaa saas aawadeed baa lasoo naqliya bacdu salaf in la yidhaahdo wuxuu maalintii tukan jiray iyo habeenkii lix boqol oo ragcadood iyo shan boqoloo ragcadood iyo ka badanba waa la soo raraa oo waxaweye waa la sheegaa waxay noqonaysaa ragcadaha markaa la tilmaamayo faralladii tiri oo toddobiyo tobana rawaatibtii iyadana tiri sunnayaashii kale iyaguna oo awqaadda lahaa hadday qiyaamu leyl tahay hadday duxa tahay iyagana markaa tiri yacni waxa weye markaad nawaafishii muqayadka ahayd la timaado naafiladii mutlaqa ahayd bay noqonaysaa boqolaalka kale la sheegaya boqolaalka kale la sheegayaa waxay noqonaysaa naafiladii mutlaqa ahayd ayay markaa noqonaysaa xadiiskan sababta loo reebayaa waa maxay salaadda in la tukado wakhtigaas waa naafiladii mutlaqa ahayd lala yimaado ee cillada loo reebaayo xadiidka ayaa sheegay fa innahaa tatlucu bayna qarnay shaytaan wa xiinaidin yasjudu laha alkufaar sida riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan ay siyaadinayaan intaa dambe waxay ka soo baxdaa laba geesoo shaytaan dhexdood bay qoraxdu ka soo baxdaa kana dhacdaa wa xiinaidin yasjudu laha alkufaar goortaasna gaaladaa u sujuuda oo u tukada qoraxda dadka qoraxda caabudee gaalada ah awqaaddaasay markaa u tukadaan oo u sujuudaan marka waxaa la diidayaa tashabbuhii la shabahayay gaaladoo laysu ekaysiinayaa la diidayaa waa nahyun can itashabbuhi bilkufaar ya taasaa la reebaya qof muslima hadduu wakhtigaa tukado wuxuu u tukanayaa waxa weeye allah buu u tukanayaa qorax inuu u tukanaayo ama markaa shaytaan Eh, inuu u tukanayo marnaba niyadiisa kusoo dhici mayso waxaaba dhici karta inaanu ogeynba gaaladu wakhtigaa inay u sujuudaan haddana nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam waxaa tashabuha loo diiday masaladaas waa masale muhima tashabuha gaalada waxa loo diidey inuu gaalo isu ekaysiinayo maqsuud inay isaga u noqotaa shardi ma aha yani marka la tilmaamayo tashabuh bilkufaar inaan lala imanin inuu isagu uga jeedo gaala isu ekaysiin sharti ma ahe daahirkii ficilkoodo kale haddii lala yimaado waxay noqonaysaa manhi sababtuna waxay tahay marka waxa muslimka wakhtigan tukanayaa lama kala farqin inuu og yahay gaaladu wakhtigaa inay u sujuudaan iyo inay u sujuudin oo ay qoraxda u tukadaan inuu u qasda iyo inaan u qasdinna lama kala farqin ee salaad inuu xaaladda u qasdo oo la yimaado wakhtigaa uu la yimaado salaad ya ayaa itlaaqan la reebay si aan suurada ficilkuba isu shabihin marka qaacidada tashabuh waxay tahay qasdi tashabuhnimada loo qasdaayo shardi ma aha manaadka waxaa laga eegayaa ficil gaaladu la gaar yihiin wax u eeg ma la yimi hadduu la yimi waxa waa laga reebayaa waxuulaya iska daa aniga maqsuud ima aha inuu yidhaahdo dabeedna marka waxa weye iska sameeyo midu bannaan maaha ashyaa badan baana soo aroortay marka saasaa waxa weeye gaaladu sameeyaan idinku khilaafa shaydaankaa saa sameeye khilaafa yuhuud iyo nasaaraa sidan sameeye khilaafa hadda ma aragtaa khaalifu almushrikiin khaalifu alyahuuda waannasaara yani waxa weeye axaadiis markaa door ay ku timi yani masalan waxaa layna amray midigta inaynu ku cunno oo ku cabno fa ina ashaytaana yaakulu bishimaalihi wa yashrabu bishimaalihi waxaa looga jeedaa mukhaalafada la khilaafayo shaytaanka la rabaa ya khaalifu lyahuuda wanasaara yacni yahuud iyo nasaaro khilaafa yani saasay sameeyaana ha samaynina yani ashyaa badan bay soo aroortay oo la tilmaamaayo in la khilaafo yahuud iyo nasaara oo ficilkoodii ficil la mida aan lala imanin axaadiis dooroo noocaa ku saabsan waxaa soo arooriya oo gaadhaya ilaa dhowr iyo soddon xadiis sheekh albaani raximahullah kitaabkiisa jilbaab almar'ati almuslima aakhirkiisa ayuu markaa ku keenaa axaadiistana soo arooriyaan qaacidada tashabuhana xoogaa waa kaga hadlaa halkaas laakiin si fiican waxaa qaacidada marka hore uga hadlay ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaau siraat almustaqiim kitaabkaas oo kitaab qayim oo mufiida ah ayuu marka hore masaa'isha iyo masaa'il kaleoo fara badanba uu aad uga hadlay qoraxdii markay soo baxayso saynu hore u sheegnay axaadiistu waxay ku kordhisay waa in salaaddii la yska daayaa ilaa ay markaa kor noqonayso qadra rumxin yacni waran in la eg ilaa sare u kacayso waran in la eg markainay sare u kacaysana waxaa loo jeedaa yacni nadarkeenna iyo aragtideenna aragtideenna iyo saynu inagu arkayno ayaa looga jeedaa wa ilaa qoraxdu ilbidhiqsigii waxay jaraysaa maylal aad u fara badan oo ay dhici karto inay kumanyaal mayl tahay ayay markaa goynaysaa marka laga eego cala sabiili xaqiiqa laakiin waxaa laga tilmaamayaa aragtida qofka arkaya inuu sidaa u arkayo dee dhulkana shaqo kuma leh marka horeba oo waxay ku jirtaa samaawaadkay ku jirtaa innaga araggeennu wuxuu inoo tusinayaa dee inay dhulka ka soo baxday laakiin dhulka kama soo bixin yaa wa bixasabi nadari araa'i oo bimacnaa qayb dhulka ka midaa ah inaga qarinaysay laakiin waxa weeye marnaba dhulka iyo meel u dhow toonna kuma sugnayne samaawaadkay ku jirtay mar kastabana waxay jaraysaa masaafo badan marka haddii qadara rumxin siaa la yidhaahdo qadara rumxin in la eg waran in la eg waa inay arladii sare uga kacday haddaba qadra rumxintaasi intuu ku xasilayo waxaa ku sugan marka in qadar loo kaadiyay noqonaysa qadar in loo kaadiyo ayay noqonaysaa oo isla markiiba ay soo baxdayba aan la tukanin marka waxa weeye marka ilaa lays yidhaahdo waxa weeye sare waa u kacday oo qadar rumxin sare waa uga kacday aragtidaada isha markaa dabadeed baad markaa salaaddii tukan kartaa naafiladii mutlaqa ahayd aad la iman karta marka taana saas weeye bayna qarnay shaytaan maxaa looga jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay ku xambaareen xaqiiqa oo waxay yidhaahdeen shaytaanka ayaa wuxuu leeyahay laba foodood ama laba gees buu leeyahay laba gees ayuu leeyahay markay soo baxayso ayuu waxa weeye markaa ku beegaa si dadkii markay arkayaan yacni qoraxdii yacni waxa weeye kuwa markaa u tukanaya isaga ay ugu tukadaan marka xaqiiqatan bay ku xambaareen qoraxda caabuditaanka la caabudayaana dee isaga kama fogo dee marka horeba waxa weeye in qoraxda la caabudo dee shaytaan baa saabay oo dee shirki iyo dembi oo dhanba isagaa sabab u ah isaga ayaa sabab ah ahlucilmiga qaarkood weji kaley sheegeenoo waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa yacni qabiilada shaytaanka ama yacni waxa weeye xisbiga shaytaanka iyo atbaacda shaytaanka laga tilmaamaya labada inay kasoo kala dhex baxdo weji noocaas culamada qaar ku xambaareen iyaguna waa jiraa laakiin wejiga fiicani waa sida daahirka xaqiiqada in lagu xambaaro oo nusuustu markay soo aroorto haddii laysugu khilaafo in markaa daahirkeeda lagu xambaariyo in la awilo sida fiicani waa in daahirkeeda lagu xambaaro waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni dadka isaga ugu bayaan badnaa oo ugu caddayn badnaa ugu fasaaxo badnaa oo waxa weeye ugu naseexa iyo yacni daacadnimo inuu wax ugu sheego cid kaga horraysaa nebiga oo ka fasaaxo badan oo ka nusxi badan oo basharka ka midi ma jirin maadaamu isagu ahaa afsax oo uu ahaa ansax u ahaa siduu u sheego dadka wax ugu sheegay sidii loogu sheegi lahay ugu wanaagsanayd weeye marka wax daahirka ka leexinayo mar haddaan la haynin waa in daahirkii aynaan ka leexina dawaahirta ku xambaarnaa aynu saa ku soconnaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam halxidhaale dadka uma sheegayn bayaan iyo caddayn buu uga jeeday markaa saas aawadeed yacnii in la yidhaahdo sida uu u sheegay si aan ahayn baa lagu xambaaraya waxay u baahan tahay bayine iyo daliil bay u baahan tahay daliil lagaga leexiyo haddaan lahayn waa in sideeda loo daayaa siday u soo aroortayna loo ictiqaadiya loo rumeeyo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk